alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wagfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray suuratu aali cimraan waxaynu ka bilaabi doonnaa in sha allahu tacaala aayadda boqol lixdan iyo shan oo aayadda iyo aayadaha ka dambeeya aynu laqbadii koowaad marnay laakiin intaanan markaa hadda taa gelin aayadda hore ee boqol lixdan iyo saddex hum darajaatun cinda allah wallahu basiirun bima yacmaluun ahlucilmigu waxay u celinayaan labada qoloba waa innaga nidhi marka sare loo koraayo darajaad baa la yidhaahdaa marka hoos loogu daadegayana waxaa la darakaat ha yeeshee marka labada la jamciyo darajaat waa lagu wada idlaaqa walikullin darajaatun mimaa camiluu kuwa markaa jannada iyo kuwa naarta mid walba darajaad baa u sugnaaday markii labada laysku daray darajaad baa laga wada cabbiray laakiin haddii la kala saaro hoos waxa loogu daadegaya darakaat baa la yidhaahdaa waxa sare loo korayana waxaa la yidhahdaa darajaat baa la yidhaahdaa marka hum darajaatun hum iyagu yacni labada qol qolaynu soo sheegnayba kuwa raallihaanshaha ilaahay raacay iyo kuwa cadhada la noqday cadho ilaahay la noqdayba darajaatun ay asxaabu darajaatin waa qaar darajooyin u saaxiiba derajooyin qaar u saaxiiba weeye cind allaahi allah agtiisa derajooyin kala tagan waa qaar u saaxiiba cindallaahi ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa in waxa weeye xagga macnaha laga tacalluqsiinayo darajaat oo maadaama markaysaa markaa ay tahay ka dhigan tahay mukhtalifulmanaasil manaasishoodaa kala tagan cindallaahi allah agtiisa markaa darajaadkooda iyo manaasishoodu kala tagan tahay oo iskhilaafsan tahay qaar sarreeye iyo qaar hooseeye mid walba marka nafsu darajaat in lagu tacalluqsiiyo waa qowl qowl labaad culamada qaarkood waxay yidhaahdeen hum darajaatun cinda allaah waxaa laga tilmaamayaa darajaadkaasoo kaa'inatun cinda allah sifaa laga dhigaya yacni markaa darajaatun ay asxaabu darajaatin kaa'inatin cinda allah markaad mudaafka qadarto way hoos dhigmaysaa darajaadku markay hoos dhigantana sifada darajaadkunbaad raacinaysaa markay marfuuca tahay waad la rafcin marka yani markaa majruuro ay noqotee mudaafka ama idaafada lagu jarana cala alqowlayni waxay noqonaysaa iyadana markaa in la jaro kaa'inatin cinda allaahi la yidhaahdo allah agtiisa darajaadkaasoo ahaaday marka yani labada qoleba waa u dhacaysaa oo qolo walba inay qolna xagga jannaadka darajaad ku leeyihiin qolna xagga naarta inay markaa darakaad ku leeyihiin sidaasay markaa u cammimaysa aayadahan aynu joognay waxay ku saabsan yihiin ghaswadii uxud dagaalkii uxud si ijmaala waa u tilmaannay waxa ka dhacayna waa sheegnay yacni marka si mujmala qisada kamaynaa sheekeen si mufasala oo waxaynu ku gaabsanaynaa ijmaalka dagaalku laba qaybood buu ka koobnaa qaybta hore muslimiinta ayaa libta qaadatay oo gaaladii markaa waxaa weeye waxna waa laga laayey baquhuna waa raacay dabeedna kadib markii mukhaalafa dhacday oo cisyaan lala yimi oo mu'miniinta qaarkood ay nebiga calayhi salaatu wasalaam caasiyeen oo khilaafeen yagina iskhilaafeen xaalka caynkaasa gaaladii waa soo rogaal celiyeen xaaladdaa dambe ayay markaysaga libin heleen markaa dabeedna waxa weeye waxay dileen yacni markaa saxaabo badan oo ilaa toddobaatan markaa gaadhaya amaba markaysaga markaa ziyaada dheer tahay ayay markaa laayeen yacni dad badanna waa dhaawaceen oo xataa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa dhaawac gaadhay saynu horeba u soo sheegnay markaasuu allah wuxuu sheegayaa oo allah yidhi awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum anna hada qul huwa min cindi anfusikum ma markay musiiba idin haleeshay musiibadaasoo mid labanlaabkeeda hore a u hesheen oo u asiibteen oo gaalada hore uga libaysateen sidan si laba jibbaar ku ah waa ghaswatu badrin baa la tilmaamaya miyaad tidhaahdeen marka anna haada say tani ku dhacday waa looga jawaabo waxaa la yihi qul huwa min cindi anfusikum xagga nafihiinnu ka ahaado nafyi ka ahaaday waxaa laga tilmaamayaa yacni macsidaa la timaadeen iyo tanaasucaa la timaadeen ayaa sababay oo sababtii jabka waa laynoo sheegay oo horaynu u soo marray halkanna saasaa la yidhi marka waxaa loo tiirinayaa sababay la yimaadeen inay jabkaa keensatay lama odhan markaysagaa gaalada markaa xaggooda looma tiirin oo lama odhan gaalada ayaa markaa awood badnayd yani iyagaa takhdiid badnaa iyagaa caynkana yani waxay had yo jeer dadka qaar isticmaalaan marka muslimiinta ay ka hadlayaan marka jabkooda iyo dhibaatada haysataa iyo sida markaa looga gacan sarreeyo casriyadan waxay yidhaahdaan yacni gaalada markaysa marka awooddooda iyo takdiidkooda iyo waxay samaynayaan iyo shirqoolkooda iyo xadhig ayay wax u tiiriyaan ariiqada noocaasi ariiqo saxan maaha dariiqada saxani waa maxay gaalo marnaba waxa weeye iyagu markaa khayr kula dooni maayaan mar walba takhdiidka waa wadaan mar walba xadhiid maleegga waa wadaan mar walba waa doonayaan siday markaa u jabin lahaayeen yacni markaa mu'aamaraadka iyo shirqoollada iyo taatikada ay samaynayaan yaraysan maayaan xaal walbana taasi waa iska jirtaa laakiin maxaa loo tiirinayaa jabkama waxaa loo tiirinayaa gaalada iyo dakaagooda iyo maskaxdooda iyo dadaalkooda iyo aqoontooda iyo marka waxaweye hubkooda iyo tiradooda iyo taladooda miyaa loo tiirinayaa maya waxaa loo tiirinayaa muslimiinta dariiqada saxani waxay tahay yacni muslimiinta markaysaga markaa yacni cisyaankooda iyo mukhaalafadooda iyo tanaasucooda in loo tiiriyo lama odhan khaalid baa markaysaga taa tikadiisu cajiib ahayd oo caynkan oo isaga halkan kaga soo rogaalceliyey oo sidaasaa jabka keensaday yacni marnaba taa looma tirin maxaa loo tiri qul huwa min cindi anfusikum xagga nafihiinnuu ka ahaaday ya yacni waxa weeye sababaa idinku la timaadeen baa keensatay yacni siday nusuustiiyo adiladu sheegaysana waa sidaa xadiisu alciina muxuu tilmaamayaa ida tabaayactum bilciina waakhadtum adnaaba albaqar waradiitum bizarci wataraktum ljihaada fii sabiili illahi sallata allahu calaykum dulan laa yansichu minkum xata tarjicuu ila diinikum sababo ay la imanayaan muslimiintu ayaa la sheegay ama ha ahaato macaasi ay ku dhacaan ama ha ahaato waajibaad ay ka tagaan ama ha ahaato adduunye ay ka daba dhacaan oo dabeedna ay faraa'idii kaga mashquulaan marka taasaa laynoogu tilmaamay inay sababayso tasliidka sallata allahu calaykum dullan dulli buu ilahay idinku sallidaya atasliid min allah cidda markaa cid e, ku sallidaa waa allah weeye walow shaa allahu lasallatahum calaykum falaqaataluukum hadduu ilaahay dooni lahaa waa idinku sallidi lahaa markaasa idinla diriri lahaayeen laakiin waxa weye markuu ilaahay doono inuu ku sallido gaalada muminiinta ku sallido oo inay markaa laayaan oo la diriiraan oo xasuuqaanna waa ku sallidayaa asbaabay la yimaadeen daraaddeed markaanu ilaahay taa dooninna oo uu doono inuu u gargaaro sababtii nasriga inay la yimaadeen daraaddeed u gargaarana waa u gargaarayaa in tansuru llaha yansurkum wa yuhabbit aqdaamakum waa yahay waxaa kaloo ilaahay inoo sheegay yacnii labada jamac ee kulmay jamaca muslimiinta iyo jamaca gaalada idan ilaahay iyo qadarkiis iyo waxa idinka asiibayba maalintaa waxay idin haleelay maalintay kulmeen labada jamac idan ilaahay iyo qadar ilaahay bay idinku haleeleen iyo si ilaahay u ogaado ogaal uu sawaabkiiyo ciqaabka ku tacalluqaayo muuminiinta u ogaado iyo kuwa munaafiqiintaba u ogaado qolo walba uu ku ogaado inuu ama nifaaqa ama iimaankii ikhlaaska iyo jihaadkii xaqa ahaa uu ka dhacay kadib waxay laynoo sheegay haddana munaafiqiintii iyo sida marka waxa weeye ay markaa yacni mu'miniintii marka ugaga baxeen dagaalkii oo weliba la waaniyo lala hadlay cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul iyo marka asxaabtiisii waa inagii sheegnay marka jamac gaadhaaya ilaa saddex boqol gaadhaya inay markaa dagaalkii uxud ay dib uga laabteen markii hore waa soo raaceen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniinta waa soo raaceen markii dambe goobtii ay yimaadeen ayay dib u noqdeen jaabir bnu cabdillaahi aabbihii cabdullaahi bnu camr ibni xaraam ayaa markaysaga waaniyey oo aad iyo aad u waaniyo ula hadlay oo yidhi waxaweye ha ka tegina oo markaysa markaa tacaalow qaatiluu fii sabiili illahi aw idfacuu hadalkan marka isaga ayaa ku yidhi dabeedna waxay ku jawaabeen low naclamu qitaala latabacnaakum yani waa diideen yani waa iska dhaga mareen war xataa haddaydaan dagaalamayn bal hata higilka markaysa marka waxaan yani ku daafaco dee higilka badiya oo jooga ha tegina yaa ama haddaydaan diin daafacayn nafihiinna iyo reerihiinna iyo xoolihiinna markaysaa xooliyo yacni markaa maatadiinna marka waxaa daafaca sidaa iyo sidaaba waa loo fasira waa diideenoo waa ka adkaysteen low naclamu qitaala latabacnaakum waxay yidhahdeen dagaal ma naqaano haddaannu dagaalka aqoon lahayn waa idin raaci lahayn bay yidhahdeen ama haddaannu ognahay dagaal dhici doono dhacaya haddaannu ognahay dagaal inuu dhacaya annaan ka warqabinbe waa idin raaci lahayn laakiin wax dagaaloo dhacaya annaan ogaynba waa tajaahul markaa sida iyo sidaba waa loo fasiraa allah wuxuu yidhi hum lilkufri yowmaidin aqrabu minhum liliimaan gaalnimaday maalintaa uga dhowaayeen iimaanka yani kufrigay uga dhowaayeen waayo iimaankana ah, way muujisanayeen xagga daahirka marka laga eego dee iimaan bay muujisanayeen waxaa jira iimaan biaahir baa jira nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey markuu yihi actiqaha fa innaha mu'mina waa xadiiska markaa khulaatulmurjia ay ku kadsoomeen ee macno qalada ay u fahmeen oo u qaateen qolyaha alkaraamiya ama alkiraamiya waxay qabaan iimaanku waa qowlun billisaani faqad iimaanka waxaa la yidhaahdaa waa odhaahda afka laga yidhaahdo keliya marka ku kastoo ashahaataa yaga agtooda waa mu'min kaamiluliimaan mia fi lmia boqol boqol ya waxay u daliishadeen xadiiskan xadiisuljaariya ya xadiiskii mucaawiyat bnu xakam oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey laba su-aalood buu weydiiyey yani markaa gabadhii addoonta ahayd wuxuu idhi ayna allah qaalat fi samaa qaala man ana qaalat rasuulu allah qaala actiqha fa inaha mu'mina nebigu laba su'aalood buu su'aalay allah xagguu joogaa buu yidhi markaasay tii fi samaa yacni markaa ayay tii markaasuu yidhi man ana anigu kumaan ahay waxay tihi rasuulu ullah markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau idhi actiqha fa mu'mina xore muuminad weeyaane iimaanka maxaa looga jeeday nebigu marka waxa weeye marka uu hadalkan eh, lahaa ma waxa weeye hadal su'aalihii ay ka jawaabtay ku binaysanba mise waa hadal mustaqilli ka ah oo dee waxii allah u waxyooday in waxa weeye markaa daahiran wa baatinan iimaan xaqiiqiya ah inuu ku sugan yahay yacni markaa inuu markaa ka warramayo oo su'aalihii aan waxba ku binaysnayn may culammadu waxay qabaan in markaysaga hadalkani uu marka dambe nebigu yidhi inuu ku binaysan yahoo ku dhisan yahay bima ajaabat waxay ku jawaabtay waxay ku jawaabtayna waa maxay waa odhaahda ay ku hadashay qaalat fi samaa ay tidhi iyo markaa rasuulkii ilaahay baa tahay intaasina waa qowlun bilisaani faqad waxaana marka waxa weeye fi samaa'i iyo yacni markaa rasuulkii ilaahay baa tahay labadii shahaado maqaamkeedii bay markaa ku sugan tahay ya marka iqraarkii keliya inay la timi buu nebigu markaa iimaan u xukumay iimaanka maxaa looga jeedaa culammadu waxay yidhaahdeen waa iimaan xukmi ah ama iimaan fi daahir waa iimaan muuqaalka ku saabsan iyo daahirka ama iimaan xukmi ah ee iimaankii xaqiiqiga ahaa markaysaga lagama tilmaamayo iimaanka xaqiiqiga ahi waxa weeye marka wuxuu leeyahy daahir iyo baatinba axkaamta adduunyana daahir bay ku dhisan tahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam xukum dunyawi ah ayuu xukunkan u xukumay qofkan dumara xukunka adduunyo daahirkuu ku dhisan yahay su'aalaha jawaabtay ka jawaabtay inay ku dhisan tahay saas aawadeed baa imaam axmed ibnu xambal uu yidhi waxaa loo jeedaa xukmuha xukmu lmu'mina xukunkeedu waa xukunka muuminadda yacni ahluliimaankaay la xukun tahay waa halkay ka cabiri jireen culamada qaarkood sida markaysaa a'immadii salafka qaar laga soo wariyey markii lagu yidhaha muuminun anta wuxuu yidhi markaysaa marka ana mu'minun yacni markaa fi axkaami walaa adri maa ana cinda allah sida sufyaan wakhayruhu laga soo naqliyey yacni haddii la eego axkaamta xaggeeda axkaamta adduunyo mu'min baan ahay laakiin ilaahay agtiisa waxaan ahay ma aqaan allah agtiisa waxaan ahay marka waxba ma aqaan laakiin marka waxa weye xagga axkaamta marka laga eego ilaa axkaam iimaanka ku xidhan baa jira ya yacni walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu mushrikiinta ha u guurina ilaa ay rumeeyaan walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna marka ilaahay saa yidhi labada mawdicba maxaa looga jeedaa iimaanka iimaankanma waxaa laga tilmaamaya iimaan xaqiiqiya miyaa looga jeedaa oo ninka iyo qofka dumara ee isguursanaya mid walba ilaa uu ka kale ka ogaado iimaan xaqiiqiya inuu ku sugan yahay ma guursan karo ya isma guursan karaan miyaa maya miyuu taalacan karaan qalbigooda miyuu ogaan karaa yaqiintii qalbiga iyo sidqigii iyo qalbiga iyo ikhlaaskii inuu jiro inuu nifaaq ka maran yahay kullu daalika miyuu og yahay maya midna ka kale ma ogaa haddaba iimaankan maxaa laga tilmaamaya iimaan fi daahir baa laga tilmaamaya axkaamta muslimiinta iimaan ku xidhani yani marka waxaa weeye cidday ku degaysaa laga tilmaamaya oo iminka markaa mu'miniinta laga weli yeelanayo maxaa laga eegaya madaahiran waa baatinan maya daahirka waxa inoo muuqdaan lagu xukumaya waxaasaa laga eegaya ciddii iimaan inoo muujisata wax khilaafsan intaynay ka muuqan iimaan baa daahirka loo xukumayaa axkaamtii mu'miniintana la siinaya wixii markaysagaa iimaan ku xidhnaa yacni waa yeelanayaa hadday tahay xagga nikaaxa hadday tahay xagga tawaaruska iska dhaxalka hadday tahay xagga muwaalaadka wahaakada hadday tahay xagga xuquuqda yacni saas waa yeelanaya laakiin iimaanka xaqiiqiga allah agtiisa qofka anfacaya daahiran wa baatinan waa ku saabsan yahay marka calaa kulli xaal mawdican hum lilkufri yowmaidin aqrabu minhum liliimaan waxaa loo jeedaa xagga daahirka ah in eh, maadaama iimaankii ay muujisanayaan yacnii kufrigiina ay marka waxa weeye ku sugan yihiin yani kufrigay uga dhowaansho badan yihiin maalintaas iimaanka yacnii iimaanka iyo kufriga labadaba u dhow yihiin laakiin waxay u sii dhow yihiin kufriga ayay u sii dhow yihiin taasna waxaa laga tilmaamayaa yani qofku inay dhici karto wakhtiyada qaarkood in axwaashiisu sidaa u kala duwanaato oo marna kufriga u dhowaan karo marna markaysaga iimaanka u dhowaan karo yaquuluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim waxay afafkooda ka odhanayaan waxaan qalbiyadooda ku sugnayn yani afka baarkiisay ka odhanayaan yani waa ashahaadanayaan yani waxay sheeganayaan iimaan haddana maca daalik yani markaa gaalnimo iyo munaafiqnima ayay markaa qarsanayaan nacuudu billaahi min annifaaqi kullih allah waxa uu yidhi awalamaa asaabatkum musiiba ma markay idin haleeshay musiibo musiiba saaba yasuub baa laga keenoo waawi bay ahayd marka muswiba bay noqon lahayd mufcila markay tahay dabeedna iclaal baa lagu sameeyey yacni musiiba ayay noqotay waxaana looga jeedaa sida curfiga ay ku dareertay musiiba yacni dhibaatada asal ahaan waxaa luqada lagu yidhaahdaa shayga wax asiiba waa ismu faacilu min asaabat khayran kaana aw sharan ama khayr ha ahaado ama shar ha ahaado kaas waa macnaha lugawiga laakiin macnaha yacni curfiga ah ee marka waxaa weeye macnaha curfigii wuxuu noqonayaa in sharka lagu gaar yeelay shaygii u xaleela ee shar ah in curfiga ku gaar yeelay ama luqada marka waxay ahayd khayrka iyo sharkaba musiibay noqonayeen lakiin waxaa loo jeedaa wixii dhibaatooyina ee shar ah markay asiibto curfigaa ku khasisay waa takhsiis bilcurfi biuxudin uxud gudaheeda markii ay musiiba idin haleeshay biqatli sabciina minkum a idinku haleeshay toddobaatan idinka mida dilka la dilay waa masdar mudaafun limafcuulihi qad asabtum milayha musiibadaasoo qad asabtum xaqiiqe aa haleesheen oo asiibteen mislayha iyada labanlaabkeed laba jibbaarkeed aa hesheen yacnii asiibteen bibadrin maalintii badar gudaheedii biqatli sabciina wa asli sabciina minhum toddobaatan dilkoodii aa ku haleesheen gaaladii ka mida inaad disheen toddobaatan gaaladii ka mid a wa asri sabciina minhum iyo toddobaatan ka mida inaad qafaalateen aad markaa ku asiibteen labanlaabkeen qultum miyaad tidhaahdeen maxalulistifhaamu halkaa ila hamza u horraysa awalamma qultum miyaad tidhaahdeen mutacajibiina xaalaad yaabaysaan anna haada ay min ayna lana haada kani xaggay nooga ahaato nooga timi musiibadan xaggay nagaga dhacday maalintii bederba waa libaysanaye maanta oo markaysaga tiradeedu ka badantay intii xaggee musiibadan inooga timi alkhidlaanu yacni nasri nasrila'aantan ama hoojintani xaggay nooga timi wa naxnu muslimuuna annagoo muslimiin ah walxaal naxnu muslimuuna aanu muslimiin nahay xaggay nooga timi markaa tani nooga timi wa rasuulu llaahi fiina iyada oo walxaala rasuulullaahi fiinaa rasuulka ilaahayna nagu dhex sugan yahay xaggee musiibadan inooga timi oo dhibaatada inaga dhacday oo bimacnaa khidlaanka ama nasri inaan weyno nala hoojiyey xaggay naga haleeshay maalintii bederba haddaan u libaysannay maantana maxaan u libaysan weyni waljumlatu alakhiiratu maxalu listifhaami alinkaariy waljumlatu alakhiiratu jumladan dambe jumlada dambe waxaa loo jeedaa qultum anna haada maxalu listifaami alinkaariyi istifaamka inkaarka loo nisbeeyey iyo diidmada maxalku ku dhacayo weyi yacni istifaamku wuxuu munsabi ku yahay qultum anna haada istifaamka halkaasu ku dhacaya maxaa looga jeedaa macnuhu wuxuu u dhacayaa qultum miyaad tidhaahdeen ya hadda maxaa loo hormariyey halka loo geli waaye yacni istifaamka wuxuu leeyahay sadaarat lkalaam buu leeyey hadalka shafka hore inuu ka dego ayuu leeyihi oo wax ka horreeya aanu ku camalfalin marka sadaarada uu leeyaha loo hormariyeye meesha uu ku dhacayee munsabbiga ku yahay qultum annaa haada miyaad tidhaahdeen sidan yacani waad tidhahdeene maxaa u tidhahdeen kaannahu laleeyihi saasoo kale inaad tidhahdaan may ahayn istifhaamkiina waxa weye istifhaam inkaariya wey istifhaamka anwaacu qaybsamaa qul lahum waxaad ku tidhahdaa yaga huwa min cindi anfusikum huwa arrinkan jabka ahi min cindi anfusikum xagga nafihiinna ayuu ka ahaado ka yimi bimacnaa sababtiisaa ka timi oo sababtaasi waa maxay waa cisyaanka iyo tanaasuca la timaadeen liannakum taraktum almarkaz waayo meeshii laydin dejiyey ee buurta hoosteeda ahayd kurtii markaysaga jabalu rumaa ayaa ka tagteen fakhudiltum markaasaa laydin hoojiyey bimacnaa laydiin gargaari waayey maadaama amarkii nabiga calayhi asalaatu wasalaam aa khilaafteen ina allaha calaa kulli shayin qadiir ina allaha allah calaa kulli shayin qadiir wax walba wuxuu u ahaaday miduu awood badan buu ahaaday wa minhu alnasru waalmancu waxaana ka mid ah yacni markaa kullu shayga waxaa soo gudagelaya nasriga ayaa ka mid ah hiilka ilaahay inuu u hiiliyo nasri siiyo waalmancu iyo inuu nasriga u diido waa ka mid waqad jaazaakum bikhilaafikum waxaanu idinku abaalmariyey yacni waxa weye manciga nasriga uu idinka mancinayo bikhilaafikum yacni mukhaalafada amarka nebiga calayhi salaatu wasalaam khilaafteen yani khilaaf iyo mukhaalafa waa laba masdar liqaatala alqitaal walmuqaatala ficaal iyo mufaacala markaysaa markaa u masdera oo masder qiyaasiya u ah inkastoo bacdi ay yidhaahdaan mufaacala markaysaa markaa ah qiyaasi ee waa samaaci markaysaa markaa ficaal sida ay yidhaahdaan haddana waxa waye sida mashhuurka ah waa in labaduba markaysaa qiyaasi yihiin labaduba inay qiyaas yihiin saas aawood ba ibnaalik labadaba isugu daray lifaacala alficaalu walmufaacala marka qaatala qitaalan wa muqaatalatan khaalafa khilaafan wa mukhaalafatan marka bikhilaafikum waxaa looga jeedaa bimukhaalafatikum khilaafkiina amarka ah, nabiga calayhi salaatu wasalaam aa khilaafteen aawadeed ayaa markaa khidlaankaasi idin haleelay wamaa asaabakum yowma altaqa aljamcaani eh, fabiidni illaah wamaa asaabakum wixii idin haleelay ama wamaa asaabakum wax kastoo idin haleela waxa fiican mawsuulnimada fiican haddaaba fada la geliyey meenay tilmaamayo inuu markaa shardiyo tahay waxaa la odhanayaa jawaasan baa loo geliyaa mawsuulka marka cumuum looga jeedo macno shardi bay iska leedahay markaa saas aawadeed yani jawaazan baa yani marka khabarka loo geliyaa fada loo geliya wamaa asaabakum wuxuu idin haliila yowma altaqa aljamcaani maalintii labada jamac kulmeen jamaca muslimiinta iyo jamaca gaaladu biuxudin uxud ay ku kulmeen badu waa darfiyo fa biidni illaahi ilaah idankiisa iyo doonistiisa iyo qadarkiisay ku dhacday fa huwa waaqicun biidni illaah idanka ilahay buu ku dhacay biiraadatihi doonistiisuu ku dhacay iraadada waxaa loo jeeda iraadadii qadariga ahayd baa laga tilmaamaya waliyaclam allaahu cilma uhuur waliyaclam allahu yasuu ilaahay u ogaado waxaa bannaan biidni masdarka in lagu cadfo hore waa inagu sheegnay idniga ilaahay loo tiiriyaa wuxuu u qaybsamaa laba qaybood idni qadari iyo idni sharci idni waa oggolaansho idnigu wuxuu noqdaa idni qadari ah iyo idni sharci ah idniga sharciga waxaa loo jeedaa shaygu sharci ahaan ilaahay u amray maa qatactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imatan calaa usuuliha fabiidni illaah ay fabiamrihi wa sharci waa idni qadarioo amarka ilaahay iyo sharcigiisa ku dhacday oo yacni midnaba geedkaa goyseen iyo kaa ka tagteen midnaba dembi kuma qabtaan macnahaasaa laga tilmaamaya waa idni sharci idnigu idni qadariyana waa noqdaa wamaa hum bidaariina bihi min axadin ila biidni illaah waxaa loo jeedaa waa idnigii qadariga waa ilaa sixirku sharcan dee ma bannaano mubaax ma waa shay muxaram ah sixirku marka saas aawadeed idankii ilahay ee qadarigaa baa loo jeeda halkanna waa saas fa biidni illaahi ay biiraadatii doonista ilaahay iyo iidanka ilaahay qadariga ayay markaa ku dhacday waliyaclam allah marka culamada qaar waxay yidhaahdeen waliyaclama waxaa lagu cadfayaa biidni baa lagu cadfaya culamada qaarkoodna ficil bay u qadareen wa facala dalika ilahay wuxuu sidaa u yeelay liyaclama si uu ilaahay u ogaado allahu allah cilma duhuuru cilmi markaysaga muuqada ah oo bimacnaa inuu waxaweye marka shaygii dhacay oo la sameeyey uu ogaado cilmi sawaabkii ciqaabka u tacalluqaayo almuminiina kuwa iimaan kale xaqan ee dhabnimo iimaankaoda iimaanan xaqan iimaan xaqa yani muminiin ah iimaankoodu dhab yahay waliyaclama iyo si uu ogaado aladiina kuwii naafaquu munaafaqoobay wa qiila lahum iyo waladiina kuwii qiila lahum yaga lagu yidhi wuxuu ku tilmaamayaa qiila lahum in naafaquu lagu cadfay calaa haada ayuu markaysa markaa yani marka aladiina u qadaray oo tilmaamaya yani kuwii munaafaqoobay waladiina qiila lahum marka cadfigu cadfu sifaat buu iska noqon karaa wuxuu noqon karaa laba fariiq in laga tilmaamayona waa ku dhici karta bacdu ahli cilmi waxay kaloo yidhaahdeen istinaaf bay mareen wa qiila lahum inla waa jumlo cusub waaguna waa wlistinaaf waa weji labaad wa qiila lahum waxaa lagu yidhi yaga munaafiqiinta lama insarafuu can alqitaali markay ka laabteen oo ka gaddoomeen dagaalkii wahum hum cabdullaahi bnu ubayin wa asxaabuh wa cabdullaahi bnu ubay iyo asxaabtiisii tacaalow qaatiluu fii sabiili illah kaalaya oo ilaahay waddadiisa jihaadkaa u dirira u dagaalama acdaa'ahu cadowyadiisa la diriro la dagaalama aw idfacuu ama daafaca cannaa xaggayaga waxaa ku daafacdaan bitaksiiri sawaadikum higilkiinna inaa badisaan in lam tuqaatiluu haddaydaan dagaalamin yani marka waxaa ku daafacdaan inaa higilka badisaan in lam tuqaatiluu waxay noqonaysaa jawaabu shardigeeda hadalka horea laga garanaya ay fadfacuu canna bitaksiiri sawaadikum jawaabu shardigu siday marka basriyiintu maraan shardiga kama hormaro laakiin kuufiyiintu waa ogolyihin oo ka hormaro ta laga dhigo jawaab laga dhigo laakiin sida fiicani waa in marka la yidhaahdo ta hore daalli weeye jawaabu shardigii dib baa laga qadaraya fadfacuu canna bitakiri sawaadikum sida marka mufasirku maray waxay noqonaysaa inay kusii sii cadfan naafaqu waliyaclam aladiina naafaquu wa qiila lahum ay waladiina qiila lahum yo kuwii lagu yidhi islayaga ha ahaadaan ama fariiq kale ha ahaadaan lama insarafuu markay laabteen si uu ilaahay kuwaana u ogaado ogaaluu ku tacalluqaayo sawaabkii ciqaabka ilaahay wax walba waa ogaa cilmi u kordhayaana ma jiro ee cilmiga ilaahay uu ilaahay hore u ogaa inuu wax kasta oo dhacaya uu hore u ogaa ayuu marka dhacana wuxuu cilmiga ilaahay ugu tacalluqayaa inuu shaygani mawjuud yaho dhacay waana isla kii markii hore uu ogaa inuu dhici doono ku kale maaha laakiin sida uu ugu tacalluqayo ayumaa marna inuu mawjuud hadda yahay marna sayuujadu ayuu ugu tacalluqaya waladiina qiila lahum yo kuwii lagu yidhi si ilaahay ogaado ogaal eh, sawaabkii ciqaab ku tacalluqayo lama insarafuu markay ka laabteen can ilqitaali dagaalkii ka gadoomeen oo ka laabteen wahum cabdullahi bnu ubayin wa asxaabuh waa cabdulaahi bnu ubay bnu saluul waa ra'su lmunaafiqiin wa asxaabuhu iyo asxaabtiisii markaysa waxa nifaaqa yani markaa ku wehelisay tacaalow qaatiluu fii sabiili illaah waxaa lagu yidhi hadalkii lagu yidhi waa kan maquul qowlkii tacaalow kaalaya qaatiluu fii sabiili illaah e, dagaalama kaalay oo dagaalama yacni ay in qaatiluu haddaa markaa timaadaan dagaalama fii sabiili illahi ilahay waddadiisa u dagaalama acdaa'ahu cadowyadiisa la dagaalama aw idfacu ama daafac cannaa xaggayaga ka daafaca bitagsiri sawaadikum higilkiinna inaad badisaan may alqawmu idinku daray canna ah. alqawma miya sax iga tuuray intaas ah, nusakha qaar waxay siyaadinayaan alqawma aw idfacu ama daafaca canna alqawma qowmka naga daafaca qowmkan gaalada ah waxaa ku daafacdaan bitaksiiri sawaadikum higilkiina inaa badisaan oo yacni higilka sawaadka waxaa la yidhaahdaa dee markaa dadku fara badan yahay yani waxay noqonaya madowba madax madow miidhan baa markaysaa muuqanaya marka higil markaysa markaa badan baa muuqanaya marka dee cadowgi waxaa laga yaabaa inuu higilkaa badan ka bado in lam tuqaatil haddaydaan dagaalamin yani sawaadkiiyo markaysa markaa higilka markaa badiya oo intaa markaysa marka waxaan yani markaa ku daafaca si kalena waa loo fasiro waxa la yidhi haddii aydaan u dagaalamayn yani ilaahay wejigiisa u dagaalamayn oo diinka ilaahay inaad daafacdaan iyo nebiga iyo islaamnimada inaad daafacdaan aydan u dagaalamayn bal waxaad daafacdaan nafihiinna iyo maatadiinna iyo xoolihiinna iyo guryihiinna daafaca sidaan waa loo fasira qaaluu waxay yidhaahdeen nimankii munaafiqiinta ahaa low naclamu qitaalan latabacnaakum haddaanu markaa garan lahayn dagaal nuxsinu qitaalan dagaal haddaanu wanaajin lahayn oo garan lahayn dagaal baannaan aqoone la tabacnaakum waa idin raaci lahayn laakiin dagaal garan mayno dagaal ma garanayno si labaad waa loo fasiray oo waa in la yidhaho low naclamu qitaalan haddaanu ognahay dagaal inuu jiraayo dagaal dhacayo la tabacnaakum waa idin raaci lahayn laakiin dagaal markaa dhacaya ayaanaan ogaynba in dagaalba dhacayo laakiin akarku waxay u fasireen sida hore qaala tacaala takdiiban lahum allah wuxuu yidhi takdiiban lahum beenin yaga uu beeninaayo daraaddeed wuxuu yidhi ama xaal uu beeninaayo hadalkooda mafcuul lahu ama markaa xaal baa labaduba ku bannaan yihi mafcuul lahugaana fiican waayo masdarka in xaal markaa uu noqdo maca kasratihi laysa biqiyaas iyadoo lala qabo inuu fara badan yahay haddana qiyaasi maaha waa samaaci wa masdaru munakarun xaalan yaqac bikaratin culammadu waxay dhahan maca kasratihi laysa biqiyaas isagoo fara badan haddana qiyaas maaha marka waxa weeye mafcuul lahudaa ka fiican laakiin ta kale la bannaan cala kulli xaal hum lilkufri yowmaidin aqrabu minhum liliimaan hum yagu lilkufri yowmaidin aqrabu gaalnimaday maalintaa uga dhowaansho badan yihiin aqrabu yacni marka xagga nafahooda gaalnimaday uga dhowaansho badan yihiin liliimaani iimaanka lilkufri iyo liliimaani labaduba aqrabu baa ku tacalluqaysa oo laba jaar oo isku mid ah xagga lafdiga iyo xagga macnahaba sidee aqrab ugu wada tacalluqaysaa beddelna aan kala ahayn waxaa la odhanayaa ismu tafdiil weeyo ismu tafdiilka taasi waa ku bannaan tahay waxay ka dhigan tahay qarubuu min alkufri wa qarubuu min aliimaani wa qurbuhum ila alkufri ashaddu ama aksaru min qurbihim liliimaan macnahaan saasay ka dhiganta kufrigay u dhowaadeen iimaankana waa u dhowaadeen laakiin dhowaanshahay kufriga u dhowaadeen baa ka daran dhowaanshahay u dhow yihiin iimaanka bima adharuu min khidlaanihim almu'miniin maxay ugu dhow yihiin caynkaas bima adharuu waxay muujiyeen daraaddeed ama biidhaarihim muujintay muujiyeen daraaddeed ama biladii adharuuhu kii ay muujiyeen daraaddood min khidlaanihim hoojintooda ah gargaar la'aantooda ah ay hoojiyeen u gargaari waayeen almu'miniina mu'miniinta ay hoojiyeen u gargaari waayeen wa kaanuu qablu hore waxay ahaan jireen aqraba ila aliimaani qaar iimaanka u dhow bay ahaan jireen oo uga dhow gaalnimada min xaysu adaahiru marka laga eego xagga daahirku ka xasilayo marka laga eego yaquuluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim yaquuluuna waxay odhanayaan biafwaahihim afafkooda waxay ku odhanayaan maa laysa fii quluubihim waxaan qalbiyadooda ku sugnayn walow calimuu qitaalan lam yattabicuukum haddii ay markaa dagaal garan lahaayeenna lam yattabicuukum idmay raaceen ama haddii dagaal inuu dhacayo ay ogaan lahaayeenna idmay raaceen waxaan qalbigooda ku sugnayn bay afka ka odhanayaan wallahu aclamu bima yaktumuun wallahu allah aclamu isagaa markaa u cilmi cilmile ama tafdiil loo laqbeeyo aclamu isagaa u cilmi badan bimaa yaktumuuna waxay qarinayaan oo min annifaaqi munaafiqnimo ah allah ayaa u aqoon badan aladiina qaaluu liikhwaanihim waqacaduu low ataacunaa maa qutiluu qul fadra'uu can anfusikum almowta in kuntum saadiqiin aladiina qaaluu iyo suu allah u ogaado ogaal sawaabkii ciqaabka u tacalluqaayo waa cilmu duhuurkay ka cabbiraan culammada qaar qaaluu yidhi liikhwaanihim walaaladood ka yidhi waxaa loo jeedaa kuwii laa diinta ahaa ama weji labaad waxaa loo jeedaa kuwii nasab ahaan walaalaha ay la ahaayeen qowl kale wa qacaduu waxay sidaa yidhaahdeen walxaal qad qacaduu ay fadhiisteen oo iyagu jihaadkii iyo dagaalkii ay ka fadhiisteen oo aynay dirirtii tegin bay walaalahoodii dagaalka tegey ee ama la diinta ahaayoo iyaguna munaafiqiinta ahaa ama aan la diinta ahayne nasab ahaan walaalaha kula ahaa cala alqawli alaakhar ee dabeedna markaa dagaalkii lagu dilay waxay ka yidhaahdeen low ataacuuna maa qutiluu hadday annagana ateeci lahaayeenoo na maqli lahaayeenoo na yeeli lahaayeen markaanu lahayn jooga ha bixina maa qutiluu lama dileen qul waxaad ku tidhaahdaa fadra'uu can anfusikum almowt fadra'uu ka daafaca ku dheh can anfusikum xagga nafihiinna waxaa ka daafacdaan oo ka baajisaan almowta geerida in kuntum saadiqiin haddaa tiin qaar ruu sheegaaya bal nafihinna geerida ka baajiy oo ka daafaca miyay ka daafici karaan kama daafici karaan fadra'uu can anfusikum almowt walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaata walaa taxsabanna ha u malaynin aladiina kuwii qutiluu la dilay fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisoo jihaadkaa loo dilay ama lagu dilay amwaatan qaar dhintay ha u malaynin oo khitaab kale nebigaa lala khitaabaya ama leh khitaabka la yidhaha waa caam oo shaksi kastoo mukhaatab ahoo khitaab in lala khitaaba ay dhici karto baa mid walba loola hadlaya calaa xida gaarnimadiis walaa taxsabanna ha u malaynin shaksi kastowba aladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaata bal axyaa yacni markaa daa inay dhinteene iyagu hum axyaa'un qaar nool weeye cinda rabbihim rabbigood agtiisa qaar ku sugan weeye yursaquuna qaar la arsaaqaayo weeye ama bal axyaa'un ay hum axyaa'un qaar nool weeye cinda rabbihim rabbigood agtiisay ku nool yihiin yursaquuna eh, xaal la arsaaqaayo ama bal axyaaun waa nool yihiin cinda rabbihim yursaquun waxaa la arsaaqayaa rabbi agtiisa lagu arsaaqayaa oo yursaquuna lagu camal siiyo darafka waxaa la arsaaqayaa farixiina bimaa aataahum allaahu min fadlih farixiina xaalay faraxsan yihiin maxay ku faraxsan yihiin bimaa aataahum allaahu wuxuu ilaahay siiyey ku faraxsan yihiin biladii aataahum allaahu kii ilaahay siiyey iyaahu bay ku faraxsan yihin waxaa la xadfay mafcuulkii labaad ee aataa ay lahayd ilaa aataa waa bimacnaa actaayo laba mafcuul bay qaadataa mafcuulkii koowaad damiirka haaduu noqonayaa hum mafcuulkii labaad oo caa'idkiina noqonayaa waa iyaahu oo la qadaraayo min fadlihi yacnii sababta fadligiisa uu ku siiyey ama wax fadligiisa ka mida uu siiyey bacdaha sababiye weeye ama tabciidiya weeye wayastabshiruuna bladiina lam yalxaquu bihim min khalfihim wayastabshiruuna waa bushaaraysanayaan istinaaf laga dhigo ama xaal laga dhigo biladiina kuwii bay ku farxayaan oo ku bushaaraysanayaan lam yalxaquu bihim yaga aan weli soo haleelin oo aan markaa waxaweeye la soo dilin ama aan soo dhiman yacnii kuwa nolosha kaga dembeeyey min khalfihim xaal yihiin mutakhallifiina canhum fi alxayaa qaar nolosha kaga dambeeya noloshii adduunye qaar kaga dambeeye xaalay baynay soo haleelin yalxaquu faacilkeeda damiirka ah baabu damiirka ah baa laga xaalaynaya min khalfihim ay mutakhalifiina canhum caalayaga kaga dambeeyaan oo kaga dibdhaceen noloshii waxay ku faraxsan yihiin oo ku bushaaraysanayaan anlaa khawfun calayhim ay bialla khawfun calayhim cabsigii korkooda inaynay ku sugnayn kuwa mu'miniinta ah ee iimaanka ah ee noloshii kaga dambeeye weli aan si soo haleelin soo gaadhin baqasha inayna ku dhici doonin walahum yaxzanuuna qaar markaa tiiraanyoonaya ama murugoonayana ayna ahayn yastabshiruuna binicmatin min allahi wa fadl yastabshiruuna waa bushaaraysanayaan binicmatin min allaah nicmay ku bushaaraysanayaan min allaahi xagga allah ka ahaatay kaa'inatin min allahi wa fadlin iyo fadli ayay ku bushaaraysanayaan fadli ilaahay incaamka uu ilaahay nicmaynaayo wa ana allaha laa yudiicu ajra almu'miniin ay wa bianna allaha iyo inuu allah laa yudiicu aanu luminayn oo dayacaynin ajra almu'miniina muuminiinta ajarkooda inaanu ilaahay luminaynee ka sawaabinaayo siinaayo taasay ku farxayaan oo ku bushaaraysanayaan aayadda hore waxay la socotaa xagga horeay la socotaa waxaa laynoo sheegayaa kuwii munaafiqiinta hadalladii ay ku hadleen ee mu'miniintii dagaalka lagu dilay inay yidhaahdeen hadday annagana maqli lahaayeen lama dileen marka liikhwaanihim culamada qaar waxay u fasireen waa mu'miniin marka waxa dagaalkii lagu dilay saas aawadeed bay markaa yidhaahdeen ikhwaanka waxaa loo jeedaa ukhuwa fii yacni fi nasab xagga nasabka inay kula walaaloobeen xagga nasabka inay kula walaaloobeen ee isku diin ma aha isku diin ma aha mufasirku laakiin sida kaluu marayaa waana qowl labaad oo jira weeye waa in la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa walaalahoodii yacni markaa xagga diinka ay ku walaaloobeen liikhwaanihim fi ddiin laakiin waxaa adhara in fi nasabi laga tilmaamaayo waayo haaliban munaafiqiinta sida badan dee dagaalada jihaadka laguma dili jirin inayna raaci jirin bay u badnaayeen hadday xataa raacaanna sida badan waxa weeye dee meelaha khatarta way iska ilaalinayeenoo waa ka fogaanayeenoo madax tus bay xaalkoodu ka ahaa ayuu ka ahaa laakiin waa dhici kartaa dee afraad inay markaysa markaa waxaan yacni markaa la dilaa waa suuroobi kartaa saasaana yacni markaa qowlkan kale ku dhisan yihin marka walaalahooday isku diinta ahaayeen ee iyagu marka waxaa raacay ee markaysaa la dilay bay waxay yidhaahdeen haddii yani marka ay naatici lahaayeen lama dileen lakiin waxaa ka fiican in walaalahoodii xagga nasabka oo ay marka waxa weye qaraabadooda iyo nasabkooda ahaa ama qaarkood la walaal ahaa ee iyagu mu'miniin ahaa oo jihaadkii lagu dilay bay waxay yidhahen hadayna maqli lahaayeen oo annagana atiici lahaayeen lama dileen wejigaasaa ahara marka iyagoo jihaadkii ka fadhiistay oo xumaantaa la yimi bay haddana hadalkaa kalena ku hadleen ya yacani laba xumaanood bay koobsadeen saas aawadeed baa waqacaduu qucuudkaa lagu dhaleecaynaya iyo hadalka xunay ku hadleenba hadalkooduna waa ictiraad cala alqadar ya qadarkii ay ictiraadayaan waxaa loogu jawaabay nafihiinna geerida ka baajiya qul fadra'uu can anfusikum almowt miyay ka daafici karaan oo ka baajin karaan nafahooda geerida kama baajin karaan yani uma suuragal aha inay marka waxaweye ka baajiyaan geerida markiisa waxa ay ka baajiyaan taas uma suuragala waa aladiina qaaluu liikhwaanihim aladiina badaluu min aladiina qablahu aladiina waxay bedel ka tahay aladiinada ka horaysa aw nactun ama sifa ayay u tahay ama sifo ayay marka u tahay qaaluu liikhwaanihim ku yidhi liikhwaanihim ay fii ikhwaanihim shacniga walaalahood ka yidhi fi diini xagga diinka kala walaaloobay wa qacaduu waqad qacaduu walxaal qad qacaduu ay fadhiisteen bay waxay yidhaahdeen wuxuu ku tilmaamayaa inay jumladu xaaliya tahay saas aawadeed buu markaa ficilka maadi uu qadaray qad markaa uqadaray uu qad u qadaray yacni oo waxa weeye ficilka maadi hadduu xaal dhaco waxaa mashhuura sida jumhuurka basriyiintu ay yidhaahdaan yacni qad ayaa markaysa markaa ka horraysa imaa madkuuratan wa ima muqadara ama ha la sheego ama ha la qadare hmm. laakiin culamada qaarkood waxaa jaasajaaso weeyo waxba taqdiir uma baahnay markaysaga daa'ifo culammada ka midi ay mareen bacdi waxay tatabuceen qur'aanka inta mawdice ficil maadi uu dhacay xaal dhacay jumlo maadawiye ah intay xaal dhacday waxay gaadhsiiyeen boqol iyo lixdan iyo kow mawdic ya boqol iyo lixdan iyo kow mawdic bay gaadhsiiyeen marka yacni kasrada ay badan tahay in la yidhaahdo dhammaan waa la wada qadarayaa oogaa bucdaa ku jira calaa kulli xaal laazim ah. sida saxiixa low ataacuuna waqad qacaduu walxaal qad qacaduu xaqiiqe ay fadhiisteen caniljihaadi jihaadkii ka fadhiisteen low ataacuuna haddayna ateeci lahaayeen annagana maqli lahaayeen shuhadaa uxud uxud kuwii ku shahiidnimo qaatay aw ikhwaanuna ama walaalahayagu fil qucuudi qucuudka hadday nagu ateeci lahaayeen maa qutiluu lama dileen qul waxaad tidhahdaa lahum yaga waxaad ku tidhahdaa fadra'uu idfacuu daafaca can anfusikum nafiina ka daafaca almowta geerida ka daafaca in kuntum saadiqiin daatiin qaar run sheegaaya bal nafiina geerida ka daafaca fii ana alqucuuda yunjii minhu yacni marka haddaad ku run sheegaysaan fi ana alqucuuda inuu fadhigo jihaadka laga fadhiistaa yunjii minhu geerida inuu ka badbaadinaayo haddaad sidaa ku run sheegaysaan fadra'uu can anfusikum almowt aayadahan kale ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa shuhadada shahiidnimo qaadtaa inaan loo malayn inay dhinteen wala taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illahi amwaata bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun aayaddii kalena waxaaba la yidhi ha odhanino ha ku sheegina waa dhinteen walaa taquulu liman yuqtalu fii sabiili illahi amwaat ha odhanina cidda lagu dilo ilaahay waddadiisa jihaadka waa amwaatu waa dhinteen ha odhanina hana u malaynina hana odhanina allah agtiisay ku nool yihiin waana la arsaaqayaa risqii jannada iyo midhihii jannaday cunayaan axaadiista nabiguna sala allahu aleyh wasalam waa sii caddaysay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay arwaaxu shuhadaa'i fii xawaasili tayrin khudrin tasraxu min aljannati xaysu shaad nafaha markaa shuhadadu waxay ku sugan tahay shimbiro gulguladood ama calooshood bay ku sugan tahay xadiiskaasi wuxuu sheegay fii xawaasili tayrin khudrin xawaasil jamcu xawsala halkan shimbiruhu soo buuraan ee cunaha ka hoosaysa ayay marka yani la yidhaahdaa yani markaa xawaasishu halka xawsala xawaasil axaadiista qaarna waxaa ku soo aroortay lafdiga fii jawfi tayrin khudrin ama fii ajwaafi tayrin shimbir calooshood ama uurkood bay ku sugan yihiin nafaha shuhadadu tasraxu min aljannati xaysu shaa'at jannada waxay ka daaqaysaa meeshay doontay ka daaqaysaa simaarta jannada waxaanay leedahay marka waxa weeye yacni qafisyo nuur ah ayay markaa leedahay oo qafiisyada nuurka ah ayay marka waxaweeye ku soo noqotaa qafiisyadaasay soo gashaa yacni marka qanaadiishaas oo markaa carshiga ka laalaada yani uma ta'wi ilaa tilka alqanaadiil aw kama qaala sala allahu aleyh wasalam yacni waa qafisyo nuur ah oo markaysaa marka waxaan yani carshiga ka soo laalaada markay soo daaqday halkaa ku soo noqonaysaa dabeedna halkaas ayay markaa gelaysa halkaas ayay marka waxa gelaysaa yani markay waxa soo noqoto marka inay jannada daaqayaan oo simaarta jannada iyo midhaha jannada cunayaan ayaa xadiiska nebigu sala allahu alay wasalam uu sheegaya xadiiska saxiixa uu tilmaamaya xadiiska saxiixa ayaa saa ku soo arooray xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey shuhadada marka saa laynoogu sheegay waxaad garanaysaa nebiyada noloshoodu inay ka kamaal badan tahay nolosha shuhadada liannahum afdal maxaa yeelay nebiyadu waa ka fadli badan yihiin shuhadada idan waxa weeye fadiilada caynkaas ah waa in markaa iyaguna ay uga sii horreeyaan oo ay kaga fadli bataan oo dheeraad kaga leeyihiin ee mu'miniinta kale ka warran culamada qaarkood waxay mu'miniinta kale jannada lama geliyo ilaa maalinta qiyaame la gaadhaayo albaabka jannada nafahooda lagu xabbisaa dabeedna halkaasaa wax loogu keenaa laakiin markaa gudaha markaysa markaa jannada geli maayaan bay yidhaahdeen waana sida labada xaashiiba qorayaan xaashiyada saawigu waa siday markaa qorayso wa kadalika xaashiyada markaysa markaa jamalka laftiisu alfutuuxaat ilaahiya isaguna waa qoraya isagoo shiikhiisa ka soo naqlinaya shiikhiisu waa catiyat alujuhuuri wuxuu saawigu yidhi wa ama hayru shuhadaa'i waalambiyaai fa arwaaxuhum tasraxu min alqabri ila baabi aljanna wa tanduru maa ucidda laha min annaciimi almuqiim laakiin laa tadkhulu ila yowma alqiyaama yani maalinta qiyaama ilaa la gaadho yani markaa ma gelayso jannada geli mayso wadalika yusama caalama albarzakh hadal la mida waxaa odhanaya futuuxaadka ayaa odhanaya isagoo shiikhiisa ka soo roray laakiin hadalka caynkaase ay sheegayaan saxiix ma ah laysa bisaxiix lianna anabiya sala allahu alayh wasalama qaal nasamat lmu'mini taa'irun yacluqu fi shajari ljannati xata yarjicahu allahu ila jasadihi yowma yabcasu xadiis uu soo wariyey imaam axmed musnadkiisa ku soo wariyey oo musalsal bila'imma ibnu kasiirkuna mawdican uu ku keenaayo uuna markaa sanadkiisa saxiixinaayo odhanaya waa isnaad saxiix casiiz waa sanad saxiixa oo casiiza waa musalsal bilaa'imma imaam axmed baa xadiiska warinaya imaamu shaafici buu ka warinaya imaamu shaaficina imaam maalik buu ka warinaya imaam maalik zuhri buu ka warinaya zuhri wuxuu ka warinaya cabdiraxmaan ibnu kacb ibni maalik isaguna aabbihii buu ka warinaya kacb ibnu maalik marka saddex imaam oo a'immadii fiqiga ka mida baa xadiiska ku kulmo mid waliba ka kale ka warinaya imaam axmed imaam shaafici imaam maalik waa musalsal bila'a'imma marka waa sanad saxiixa oo casiiza buu odhanaya xadiiskaasi wuxuu sheegayaa nasamatu lmu'mini taa'irun yacluqu fii shajari aljanna nasamatu lmu'mini taa'irun yacluqu fii shajari aljanna waxaan filayaa markii aan suurat lbaqara walaa taqulu liman yuqtalu fii sabiili illahi amwaat nasmat lmu'min in carabku iga dhacaan malanaya laakiin nasamat lmu'min siinku inuu kordhigan yaha saxan nasamat lmu'mini nafta qofka muuminkii waa shimbir jannada daaqaya weeye ee ilaa ilaahay jidhkiisa ku soo celiyo naftaasi jidhkay leedahay ilaa uu ku soo celiyo maalintuu soo saaray ya marka xadiisu wuxuu sheegayaa inuu jannadii daaqayo ayuu sheegaya ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa wa fii hada alxadiisi ana ruuxa almu'mini takuunu calaa shakli taa'irin fi ljanna xadiiska waxaa ku sugan in qofka muuminkaa naftiisu ay noqonayso yacni markaa e, muuqaal shimbir ay noqonayso muuqaal shimbir inay noqonayso ayaa marka waxaa ku sugan oo jannada marka yani markaa ku sugan oo markaa waxoo daaqaya bimacnaa qaab yani shimbir iyadoo ah bay jannada daaqaysaa wa haadihi bishaaratun likulli mu'min taasina waa bushaaro qof kastoo muumin u sugnaatay qof kastoo muumina waa bushaaro qof kastoo muumina u sugnaatay markaasuu wuxuu sheegay arwaaxda shuhadadu inay xawaasilu tayrin khudrin ku sugan tahay marka wuxuu yidhi kawaakib bay ka dhigan tahay marka loo eegaayo arwaaxda markaysa waxaan yani mu'miniinta kale bimacnaa fadiilo siyaadaah ayay sii leeyihiin yani markaa shuhadadu sii leeyihin shahaadada sii leeyihi marka shahaadadaasi waa munacamiin waa loo nicmaynaya farixiina bima aataahum allahu min fadlih waxayna ku faraxsan yihiin wuxuu allah yacni markaa e, siiyey oo fadligiisa ka mida ayay markaa waxay ku faraxsan yihiin waxayna ku bushaaraysanayaan oo ku farxayaan mu'miniintooda kale aan weli soo haleelin ee laakiin ka daba iman doonta ay ogaadeen iyagana sawaabka la siinayo ma dhici kartaa dee mu'miniinta dhimatay qaarkood inay mu'miniin kaloo weli aan dhiman yacni markaa la ogeysiiyo meelaha ay gelayaan iyo waxa ay la kulmayaan ya ta noocaasi waxa weye waa suurtoobi kartaa marka waxa way ku faraxsan yihiin bianlaa khawfun calayhim ariiqaa hadday ku sugnaadaan iyaguna oo ay saa ku soo dhintaan inaan cabsina korkooda ku sugnayn murugoonayna ya waxay ku bushaaraysanayaan oo ku faraxsan yihiin nicmo xagga ilaahay ka ahaatay ee fadli iyo inaanu ilaahay ajarka mu'miniinta dayacaynin oo luminaynin ee ka abaalmarinaayo taasay ku faraxsan yihin taasay ku faraxsan yihin allah waxauu yidhi walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illahi amwaata wa nazla fi shuhadaa'i shuhaadada waxaa ku soo degey way isweydiiyeen culammadu shuhadadii ku soo degay ma shuhadadii uxudba ma shuhadadii bederba ma shuhadadii bi'ru macuuna mise waa shuhaadada caamkaa dhammaan shuhaado oo dhan mise waa qayb ka mida shahaadadaoo saddexdaa qaybood ay culamada qaar tilmaameen waxaa fiican cumuumka ya cumuumkaa fiican walaa taxsabanna aladiina qutiluu walaa taxsabanna ha u malaynin aladiina kuwii ha u malayn qutiluu la dilay bitakfiifi watashdiid waa laba qira'a uu ku ishaaraya qutiluu iyo qutiluu ya kuwii la dilay ama kuwii la laayey tashdiidkuna wuxuu sheegaya un taksiir buu sheegaya fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa loo dilay ama lagu dilay ay liajli sabiilih wuxuu ku ishaarayaa fiidu inay tahay yani tacliiliya ama saabiya ya wa min yubayinaani sababa yacni liajli diini ilaahay waddadiisa daraaddeed loo dilay amwaatan qaar dhintay ha u malaynin marka labadii mafcuul waxay noqonayaan yani aladiina waa mafcuulka koowaad amwaatanna waa mafcuulka labaad wey waa mafcuulka labaad wey walaa taxsabanna iyo walaa taxsibanna siinka in la hoos dhigay in la kor dhigo waa laba qiraa'a weeye waana markaysa markaa yani maaddada marka hore ku timaada xasiba yaxsabu waa yaxsibu midna waa qiyaasi midna waa samaaci waa yahay bal axyaaun ay bal hum axyaaun daa inay dhinteene hum iyagu axyaaun waa qaar nool cinda rabbihim rabbigood agtiisay nool yihiin ama cinda rabbihim rabbigood agtiisay ku sugan yihiin khabarun bacda alkhabari inaad axyaaun ku tacalluq siiso ay ka dhigan tahay yaxyowna cinda rabbihim rabbigood agtiisay nool yihiin ku nool yihiin iyo inaad tidhaahdo waxa weeye yacni waa laba khabaroo iska daba dhacay iyo inaad tidhaahdo yursaquuna lagu camal siinayo arwaaxuhum nafahoodu fii xawaasili tuyuurin shimbiro yacni markaa gulguladood bay ku sugan yihiin ama calooshooday ku sugan yihiin sida axaadiista qaar ku so fii jawfi tayrin khudrin ama fii ajwaafi tayrin khudrin shimbiro cagaaran ayay markaa yacni gulguladooda ama calooshooda ku sugan yihiin tasraxu fi ljannati jannada ayay ku foofaysaa xaysu shaa'at meeshay doonto ay ka daaqaysa xadiisku wuxuu sheegaya uma ta'wii ila tilka alkhanaadiir kamaa warada fi alxadiis kamaa warada sida ku soo arooray fi lxadiisi xadiiskii muslim saxiixa kusoo wariyey yurzaquuna xaal la arsaaqaayo ya'kuluuna min simaari aljanna midhaha jannada wax ka mida ay cunayaan waxaa kuu bannaan yursaquuna inaad marka ka dhigto khabar kale waxaa kaloo ku bannaan inaad xaalayso farixiina bimaa aataahum waxaa la arsaaqayaa farixiina xaalay faraxsan yihiin tani waa xaaluun min damiiri yursaquuna damiirka yursaquuna laga xaalaynayaa ee damiirka ah ee markaa naa'ib markaa ah waxaa la arsaaqayaa farixiina xalay faraxsan yihiin bima aataahum allaahu wuxuu allah siiyey iyaahu isaga uu siiyey maaga bay ku faraxsan yihiin oo min fadlihi fadliga ilaahay ka mid a ah. ama min fadlihi yacni markaa fadliga ilaahay yani marka sababtiisa markaa ah. wayastabshiruuna ay wahum yastabshiruuna iyagu waa bushaaraysanayaan yafraxuuna waa farxayaan biladiina kuwii bay ku farxayaan lam yalxaquu bihim aan weli soo haleelin ee mu'miniinta ahaa min khalfihim xaalay markaa yihiin mutakhallifiina canhum qaar ka dambeeya xaalay yihiin min ikhwaanihim almu'miniin ee walaalahooda mu'miniinta ahaaday wa yubdalu min aladiina waxaa laga bedelaya min aladiina waxaa laga bedelayaa an laa khawfun calayhim yacni marka ayaa laga beddelaya waa bedelishtimaal yacni kuwaasay ku faraxsan yihiin ka beddelo waxay ku faraxsan yihiin bianlaa khawfun calayhim inaan cabsiyii korkooda ku sugnayn kuwaa ka dambeeya mu'miniinta ah bay ku faraxsan yihiin waa beddelu ishtimaaloo yacni markaa markii horena iyaga waxa la sheegay yacni ashkhaastoodii dawaadkoodii markii dambena waxa la sheegay xaalo ay ku sugan yihiin xaalo ay ku sugnaan doonaanoo in cabsi iyo marka waxa weeye murugaba ay ka maran yihiin ay beri ka yihiin wa yubdalu min aladiina alladiinadu waa biladiina de biladiina lam yalxaquu bihim taasaa laga beddelaya bedelka lagu beddelayaana waa maxay allaa khawfun calayhim ay bianlaa khawfun calayhim marka waxay ka dhigan tahay wa hum yastabshiruuna waxay ku faraxsan yihiin allaa khawfun calayhim ay bianlaa khawfun calayhim muminiintaa ka dambaysa inaan cabsigi korkooda ku sugnayn bay ku faraxsan yihin muminiintaasay ku faraxsan yihin soo lama odhan haddana waxaa la yidhi inaan cabsigi korkooda ku sugnayn muminiinta iyaga ka dambaysa ee weli adduunyadii ku baaqiga ah waa inay baqan doonin ya ee aakhiro naciim la kulmi doonaan murugoonna doonin taasay ku faraxsan yihin bianlaa khawfun calayhim inaan cabsigii korkooda ku sugnayn ay aladiina lam yalxaquu bihim kuwa aan soo haleelin calayhimtuu kuu fasirayaa damiirka haada oo uu leeyahay cala aladiina lam yalxaquu bihim kuwa aan soo haleelin weli inaan cabsigi korkooda ku sugnayn bay ku faraxsan yihin walaa hum yaxzanuuna qaar murugoonayana aynay ahayn muminiinta ayaga ka dambeeya een weli soo haleelin fil aakhirati aakhire markay yimaadaan adduunyada markay joogaan dee waa murugoonayaan waa cabsoonayaan dhibaata waa la imaynsan waa xanuunsanayaan laakiin aakhire markay soo gaadhaan baa loo jeedaa yani markaysaa lama kulmi doonaan murugo iyo cabsi toona jacalana allaahu minhum almacnaa yafraxuuna biamnihim wa faraxihim macnuhu wuxuu dhacayaa waxay ku farxayaan nabadgelyadooda muminiintaasi ay nabadgeli doonaan iyo wa faraxihim faraxooda ay farxi doonaan ay murugo ka marnaan doonaan yastabshiruuna binicmatin min allaahi wa fadl yastabshiruuna waa ku bushaaraysanayaan binicmatin nicmay ku bushaaraysanayaan bihawaabin ajar bay ku bushaaraysanayaan sawaabkaasoo min allaahi xagga allah ka ahaaday wa fadlin iyo fadli ayay ku bushaaraysanayaan ziyaado dheeraada ah oo waxaweeye markaa yani loo labanlaabayo fadliga waxaa soo gelaya mudaacafada loo labanlaabayo waxaa soo gelaya annadaru ilaa wajhi illaah ziyaadatin calayhi yacni ajarkoodii wax ka ziyaada ah inuu ilaahay markaa siinaayo wa ana allaha laa yudiicu ajra almu'miniin waxay kaloo ku bishaaraysanayaan wa ana allaaha iyo inuu allah waxay ku cadfan tahay binicmatin wa bianna allahay ka dhigan tahay bilfatxi caطfan cala nicmatin wa anna iyo wa inna la akhriyo waa laba qiraa'o sabci ah wa anna marka la yidhaahdo waxay markaa noqonaysaa inay ku cadfan tahay nicmada ya waa badelun yani biduuni aan la soo celin ayaa laga bedelay sababtuna waxay tahay yani iyadoo aan carabkii jar la soo celin ayaa markaysa marka waxaa lagu cadfay waa cadfun yani markaa maca yani cadami icaadati ljaar ayaa markaysaa lagu cadfay yani jar lama soo celin sababtuna waxay tahay anna ama anna an ama anna si qiyaasiya ah markaysaa markaa xarafka yani gelaya haddii la garanaayo aan labsi ka imanaynin xadafkiisu qiyaasi ahaan buu u bannaan yahy marka waxay ka dhigan tahay wa allaha laa yudiicu ajra almu'miniin waxay kaloo ku bushaaraysanayaan inaanu marka ilaahay ajarka mu'miniinta luminayn oo dayacayn cafan calaa nicmatin bilfatxi cafan calaa nicmatin walkasri isti'naafan qiraa'a kaluu ku ishaaraya kasrana waa la akhriyey waina allaha laa yudiicu ajra almu'miniin hadduu markaa sidaa kuugu sheego qira'adu waxay noqonaysaa sabciya kasraduna waxay noqonaysaa istinaafan liistinaafin bilaabasho la bilaabanayo oo waawa waawul istinaafa waxay ka dhigantahy macno cusub oo la sheegaayo wa ina allaaha allah macnaha hore markaysaa maaha inuu ku camalfalayo yastabshiruna wa ina allaaha allah baa markaa la odhanaya wa ina allaaha allah laa yudiicu ajra almu'miniin muminiinta ajarkooda lumin maayo bal ya'juruhum wa ajar siinaya marka calaa kulli xaal labada qira'ana saasaa macnaheedu u noqonayaa halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk